bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min ashuyuuخ aakhiruhum shaykhuna sheekh صalim bn cbdillahi اlcuseymiy غafar allahu lahu wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى sfan bn cayna can camr bn dinar caabi qabusa mawla cabdillahi bn cami caas can cabdillahi bn cami caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاءi usul mtun khasة usul xadiiث المصطفى wالrasuul mجتbى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabatihi أجمعin yfuz bsacاadة الcajل والآjل fahada huwa الmجlis الثاني والتسcuun min majalis إqrاءi وشharxi kitaab macaalim الsنة nabowiya fii leylaة السبت almuwaafiq للتاسع والعشhرين min شhهri شhacbاn caami ألف وأربعمائة وأربعين لhijرة المصطفى slى اllah عlيه وaلي وsلم ضمن سلسلة دروس xadيiث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم bdأ من kتاب الأربعين وانتهى من سنن وساحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقني الإخلاص في الqول والcمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan oo majliskii laba iyo sagaashanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa koobina kitaabka macaalim الsuna nabowiya habeenkan waa habeen sabti ah sagaal iyo labaatanka bish shacbaan kun afar boqol iyo afartanka jira nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem kitaabu طalaaq ayaan kusoo jirnay axkaamu طalaaq ayaan kasii marayna fasalka ahaa baabun laa taxilu uma banaano almuطalaqatu haweenaydii la furay alaaan saddex lagu furay xataa tankixa hayrahu ilaa nin kale ay ka guursata ninkii saddexda ku furay uma banaano ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun afar boqol iyo todoba iyo kontonaad can caiشhata waxaa lg radi اlahu taala ardaha um اlmuminiin asidiiqa binti sidiiq ana rifaacata اlquradi ninka rifaaca la yihah ree bani quraydo ahaa saxaabiga jaliilka ah alaqa wuxuu furay imra'atahu haweeneydii ayuu furay rifaaca alquradi ayaa alaqa wuxuu furay imra'atahu haweenaydiisa fabata wuu dhammeeyey alaaqahaa alaaqeeda wuu go-ooyey kow ayuu kasii wuu gooy haahay fabata wuxuu gooyey alaaqahaa guurkeedii furiinkeedii cafwan fatazawajaha bacdahu gadaashi waxaa guursaday cabduraxmaan ibni zubayr ayaa guursaday fajaءat الnabiya nabiga u timi sal slm faqaalat waxay tii ya rasul rasuulka allow inahaa iyada kaanat waxay ahayd yani gabadha iyada ah kaanat waxay ahayd cinda rifaacata ayay ahayd faطalaqahaa wuu furay aakhira ثalaaثi taطliiqaatin saddex furiin kii u dembeeyey ayuu furay fataزawajaha bacdahu gadaashi waxaa guursaday cabduraxmaan ibni zubayr ayaa guursaday wainahu isaga cabdiraxmaan bn zubayr wallaahi baan ku dhaartay azabiir miyaa idin qoran cabdullahi min azabiira idin qoran hay axsantu tii hore zubayra qoran tan dambana maxaa qoran azabiir marka zubayrka asalka zubayrkaan qaadanayna insha allahu tacaala azubayr sidaa weeyaan nacam azubayr weeyaan tan hore tan dambe marka zabiirta ah hala saxa fataزawajaha bacdahu gadashi waxaa guursaday cabdiraxmaan ibn zubayr ayaa guursaday wainahu isaga wallaahi baan ku dhaartay gabadha hadalka wadata maa macahu agtiisa ma ahaanin yaa rasul rasuulka allow ilaa milu haadihi اlhudba maradan faraqeeda oo kale mayn wax kale ma marada darafkeeda waxaan ahayn ma hayo weyaan ragnimadiisa maradan oo kale weyaan wax qiimala meesha kuma hayo lihudbatin faraq iyo maro faraqeedu akhadatahaa ay ka soo qaaday min jilbaabihaa xijaabkeedii jilbaabkeedii qayb ka midtay saa u qabatay tiri maro unbaa muxuu ah sidaanoo kale weeyaan <laughs> waayahay qaala wuxuu yidhi abu bakrin abu bakrna jaalisun wuxuu fadhiyaa cinda nabiyi nabi agti ayuu fadhiya sal slm wabnu saciid ibnu caas ninkaana jaalisun wuxuu fadhiyaa bibaabi alxujrati qof qolka albaabkiisa liyu'dana lahu in loo idmo fatafiqa khaalidun khaalid wuxuu guda galay yunaadu inuu dhawaaqo khaalid ibnu saciid alcaas weeyaane abaa bakrin yaa abaa bakrin abaa bakrow alaa tasjiru maad canaanatid haadihi haweenaydan camaa tajharu bihi waxay la dhawaaqaysa cinda rasul rasulka alati sal slm waxay islaantan sheegaysa warkaan xishoodka aan lahayn oo islaantan la dhawaaqaysa maad ka canaanatood ka celisid wamaa yaziidu rasul rasuulka alla muxuu ahay ma kordhiya cala tabasumi inuu muusoodo <laughs> intaas weyaan wax kalema sheegay nabigeena yani muusasho waa inuu muusoodo bas intaas ma dhaafin uma qaala wuxuu yidhi lacalaki waxaad mudan tahay ama laga yaabaa turiidiina inaad doonaysid an tarjic inaad u laabata ilaa rifaacata rifaacata alquradi inaad u laabata inaad doonaysid ayaa laga yaaba miya laa maya weeyaan xataa taduuqii ilaa aad ka dhedhemiso cusaylatahu malabyarowgiisa xataa taduuqii ilaa aad ka dhedhemiso cusaylatahu malabyarowgiisi aw yaduuqa dhedhemiyo cusaylataki malabyarowgaada ilaa uu ka dhedhemiyo weeyaan yani ilaa aad mxuu ahay reer isu noqotaan ood isu galmootaan kadibna aad danihiin isu furtaan ka hore noqosho ma laha weyaan muslim xadii soo saaray marka haweenayda marba haddii saddex lagu fura horaanna waan ugu soo warranay saddex furitaanka laba madhab ayaa jirto mid ah in aaliq aaliq aaliq amaba allaqtuka alaaan oo kale hadduu qofka meel ku yidhaahdo yani in laga soo qaada hal iyo madhab ah saddexdiiba ay ka tageen mid ay ahaataba ahaato haddii marba saddexdii ay dhammaato madhabaad qaadataba ay dhamaato oo noqosho dambe ayna mxuu aha saddexda wax ka hara ayna jirin xilligaas ilaa nin kaleo naagtan uu danahe aad u guursato isna danteeda u guursada kadib dantooda ay u kala tagaan kadibna sidaas marka ciddada ay u baxda kadib umbaa qofka loo ogoliya laakiin ka hore suuragal ma ahan waaya xadiidka laba iyo sideedii kontonaad an cumar waxaa lagu cbdilahi bn cumar bn khaaab radi taala anum can nabi nabigan wuxu kr sal slm fii rajulin oo takuuna ay ah, u sugnaata lahu isaga imra'atun haweeney yualiqu haweenaydaas uu furi uma intaa kadib yatawajuha uu guursan rajulun aakhara nin kale oo fa yualiquha ninkii furi qabla an yadkhula biha intuusan u galmoonin ka hore oo fatarjica ilaa zawjiha alawal ninkooda usoo laabanaysa qaala nabigan wuxuu yidhi sal slm laa maya xataa yaduuqa alcusayla ilaa malabyarowgu ka dhadhamiyo suuragal ma ahan weeyaan nasaa-i ibn maaja ee soo saaray oo xadiis saxiixa muxuu ahaa kinaaya laga kinaanoyoona cusaylada iyo malabyarowgaas yacni galmadii iyo mucaasharadii laga kinaayoona weeyaan laga sarbeeba waa yahay xadiikaas nasaa bn maji wa xadis baabu alaaqi fii iqlaaq furniin qofka markuu xiran yahay oo maskaxdiisa ay xiranto ama cara ha la xiranto amaba ha la xiranto baqdin la xiranta ee alaaqaas wuxuu noqonay baabkan u baab yahay yani nin xanaaqay heer waali ayuu gaaray oo uusan xataa iska warhaynin meeluu ka dhaca hatuusan ogeyn dad derbiyada ka dhacaan xanaaq dartiis xilligaas oo kale ninka haduu yidha naagtaydu waa furantahy oo iqlaaq uu ku jiro xaaladee qof waalan uu noqdo xilligaas ma dhaca mise ma dhacayo waa masale iska khilaafi ah laakiin waa arkayna insha allahu tacala aaaarta iyo axaadiis kusoo aroortay xadiidka laba kun afar boqol iyo sagaal iy kontonaad can caaishata waxaa la wariyey zawji nabiy um ilmuminiin radi allahu ta ardaha qalat waxay tihi samictu rasul lah baan ka maqla sal l slm yquul isagoo le laa talaaqa furiin ma jira walaa actaaqa xurayna ma jirta fii khilaaqin qofka markuu maska xiran yahy oo maskaxdiisa ayna shaqaynaynin nihaa'iyan oo qofka qof waalan oo kale uu noqdo ama caraha ku noqoto ama baqdin ha ku noqote khalaas markaas ma jiro weyaan walafdu ibn maaja ibn maaja abu daawud iyo waxaa soo saarka ibn maaja lafdiga ibn maaja wuxuu ahaa laa alaaqa alaaq ma jiro walaa cataaqa xurayna ma jirta fii iqlaaqi qofka markii uu maska xirmo saas weeyaan xadiidkaas waa xadiid xasana baabu alaaqi lidaalika masaladan ama masaladan iqlaaqa oo qofka inuu maska xirmo ah uusan waxba la soconin qof baa imaani wuxuu ku leeyahy sheekhow islaantaydaan furay kow mar labaad ayaan furay haye mar saddexaad ayaan furay laakiin markii dambe maskaxdeeda ma joogo iga xanaajisay marka wax aan la socdayba ma lahan ilaaqaas ama halaaqaasay malaha maqleen <laughs> intay maqleenay kadibna ay ka dhiganayaan meelahay wax haba yaraata ka jir ma lahan laga hadla oo hadda raggan ay sheegaan soomaalida iyo dadkan hadda muxuuaha dumarka fura waa qofka markuu xanaaqa xanaaqa caadiga naagtu waa ku furmaysaa oy ku furmi oy muxuu ahaa ay weligaana kugu soo noqonayn laakiin waxaa laga hadla qof waashay oo kale adinka soomaad arkin qof ubur afka kasii dayna oo muxuu ahaa si la yallaayahay oo waxba ka warqabinoo dab ku dhacao intuu waasho sooma yani markuu qofka xanaaqa heerkaa gaarsiiyo oo waxba uusan la soconin yani caqligiis o dhan uu lumo waa baab kale laakiin xanaaqan caadiga alaaq wey ama iqlaaq weeyaan baabkaas baab soconaa ma ahan baabu alaaqi mariidi qofka jiran furiinkiisa iwalmukrahi qofka la ikraahay iwasakraan iyo qofka muxuu aha sarkhaansan iwalhaazil qofka dheeldheeli guur muxuu aha furiinkooda uu dhacaya weyaan mukraha ayaa mxuu ah culimada qaar ay ka hadlaan nooca mukraha qofka la qasbay qasabkaas xeerka u gaarsiisan yahay nin baa wuxuu kuleeyahay haweeninta i qabatayo ifuraytir waa iqasabtay <laughs> waa iska ciyaarba ogta haweenta waxay ku qasbaxayd halkaana i qabato yiri halkaana i haysaa qasaba iga muxuu isaga kay furtay ka warrama qasab noqoni laa ilaaha ila allah waxamdu rasul waa ciyaar xadiidka laba kun afar lixdanaad can abi hurayrat a radi allahu ta arda ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi alaaan saddex jidduhunna maxaa idin qoran jadduhunna awowgooda idin qoran awow maaha meesha waa jid bikasri jiim jiinka hoos dhaba alaaan saddex jidduhunna dhabtooda waa jiddun dhab weeyaan jiinka kor dhaban wada hoos dhaba saddex alaaan saddex jidduhunna dhabtooda jiddun waa dhab wa hasluhunna dheeldheeshooda iyo ciyaartoodana jiddun waa dhab annikaaxu guurka wاalaaqu furiinka iyo wاrajcatu iyo ku noqoshada intaba waxaa weyaan haddii aad dheeldheel u tidhaahdo waa dhab haddii aad dhab u tiran waaba dhab marka meel lagu ciyaaro ma meesha ayada haddii ninka uu yidhaahdo gabar ayaan kugu daray ama gabadhaydaan kugu daray ama walaasha aan kugu daray oo adna uu yidhaahdo waxaa weya waan aqbalay meeshana muxuu ahaa ay shuhada iyo joogeen kadibna uu yidhahdo waa ciyaaraye <laughs> waxaan garanayaa berigii waa taqaanaan hore oo weliga aad aan loo ictibaarin jirin ayaa dhallinyarada waa taqaanaa kabaryeeriga iyo dhallinyarada dada yar iyo iyo dumarka dada yar aad bay u kaftamaano waa taqaanaan hasaawaha iyo kaftanka iyo in la fara ciyaaro iyo waxyaabo badanoo diinta aan waafaqsanayn ay mararka qaar ku dhaqmaan marka maqaaxadu ka shaqaynaya yarkii kadibna gabar xaafadda gadaal dama joogtay ayaa meesha soo gashay markaasuu yidhi walaayada isii walaayada isii markaasay ku tiri waa kusi haddii ay ku tarays haddii ay wax kuu tarays waa kaas qaado markii baa la orday sheikh aan naqaano oo macruuf oo dumarka weli la-aan mahriyo ayuu u geystay dhag waa lagu soo mahriyey markaasuu yidhi waxaa weeyaan saacadda wix ka dambe xaaskaygaa tahay sheekh hebel ayaa soo mahriyey ogow oohin iyo baroorasha gabadh lacday muxuu ahaa dee maba islaheen sheekadana saan ku dhacays xaaladii waa kululaatay nin akhyaar ahoo wadaad ah ayaa gabadha dhalay oo naqaan allahu naxariistu u geeriyooday sheekhii ayaa warka la gaarsiiyey marka wuxuu yidhi eh, waxba kama jirin laakiin maadaama hawsha hadda aad muxuu ahaa aada niyootay in islaan aad heshay aan kuu muxuu xalaalay inuu yidhi sidii ugu daray alxamdulillah hadda waa reer dhanoo deganoo maasha allah marka waxaa weeyaan xitaa gabdhaha haddii ay yidhahdaan ogolaadaan baabkooda hataa ma sahlana marka baabkaas baab jira wa lagu ciyaaro maaha waaya xadiidka laba kun afar boqol iyo ko iy lixdanaad can malik waxaa laga wariyey ibnu anas imaamu daar alhijra axadu alaimati almatbuuciin raximah اllah anahu imaam malik samic wuxuu ka maqlay rabicata ibn abi cabdiraxmaan ayuu ka maqlay yaquul isagoo leh balaqanii waxay soo gaaray ana imra'ata cabdiraxmaan ibna cawf cabdiraxmaan ibna cawf saxaabiga jaliilka ahaa xaaskiisa iyo haweenaydiisii sa'alatu inay weydiisatay an yualiqaha inuu fura faqaala wuxuu yidhi idaa xiti haddii aad xaysho uma ahurti aahir noqota faadiniinii iso ogeysi faadiniinii isi ogeysi weyaan iisoo sheeg waxaa laga yaabaa xilliga ayadan ay daahir ahayd oo daahirkaas ugu galmooday lamana ogola soomahayn waa tii aan soo marnay marka wuxuu yidhi markaad xayd kugu dhaca oo daahir noqotay ogeysi si aan kuu furo kow falam taxid ma xaydin xataa marida ilaa ka xanuunsada cabduraxmaan ibna cawf ilaa ka xanuunsada waa xanuunkuu dhiman doona radi allahu ta arda falamaa ahurat markii ay daahir noqotay aadanatu way ogeysiisay faallaqaha wuu furay albattata kow yacni saddexdii buu isu raaciyey aw tatliiqatan ama hal alaaq ayuu ku furay lam yakun usan ahayn baqiya mid u haray lahu isaga calayha xaggeeda min aalaaqi alaq hayrahu ayruhu hayruhu aw taliiqatan taliiqa hal alaaq lam yakun usan ahayn baqiya mid usoo har lahu isaga calayha dusheeda min aalaaqi alaaqa hayruha ayada hayrkeed taliiqadii ayuu hayrhaad noqonaysaa damiirka mxuu ah muanadka yani hal baa soo haray laba ku furay tii saddexaad basa u hartana tii ku dhuftay dhag cabdiramaan ibn cawf cabdiramaan yowmaidin maalinta ida mariidun wuu jiranaa fawaraahaa wax yarokaadi anamay xadiidkan fawaraahaa waxaa dhaxashiyey cumaan ibnu cafaan minhu bacda inqidaai ciddatiha markay ciddada dhammaatay kadib ayuu dhaxashiyey brani waa xadii صaxiix weeyaan nacam hay dersiga dambaan kaga hadlayna insha allah hay baarak اllah fik ayb marka xadiidkaas siduu u dhacay imaam maalik ayaa wuxuu ka warinayaa inuu ka maqlay rabiicat اra'y rabiica bin cabdiraxmaan rabiicat ra'y inka loo yaqaano raximah اllah isagoo le waxay soo gaartay balaaqaas marka cabdiraxmaan bin coof xilligiisa ma joogin rabiicat ra'y laakiin xadiidku wuxuu ku xukumay imaamka inuu xadiidun saxiix u yahay ariiq mawsuul ahaa oo inta udhexaysa rabiica iyo qisadaas xilliga dhes cabdiraxmaan inta udhexaysay waa la helay sidaasay ka dhiganta weyaan marka ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan bin cawf xaaskiisi ah waxay ku tii ifur marka ifur leedahayna ma lahayn wax u harsan oonan hal dalqa ahayn taasuna ugu dhow kadibna wuxuu yidhi markii aad xaysho oo daahir noqod isoo wargeli aan ku fura ogow sidii lagu kala tagay ilahay qadarkiisa sakaraat lmowtka ama mxuah marad lmowt ayaa ku dhac abdiraxmaan bin cawf ma suuragelin inay daahir noqoto ilaa ka dhinto arintii ayaa sayd cumaan xilligiisa ahayde la wargeliyey sayd cumaan marka wuxuu sameeyey wuxuu dhahay wuxuu dhahay marka sidii ayay naagtii ciddadii waa cidda tirsatay ciddada ay ka baxday markaasuu dhaxashiiyey oo dee nin xaaskiisa ahaan ayuu dhaxashiiyey masale laba masala meesha ku tan koobaad waa masalada ah in la ilaaliyo xiliga furiinka oo daahirnimada lala fiirsado waa kow midda labaad qofka haddii maradkiisa marad makuuf uu yahay yani marad makuuf hadduu yahay oo waxaa weeyaan isagoo marka mxuu ahaay yani laga baqa inuu dhinto u fura islaanta ayada ah in naagihiisii ay ku tirsanta ayadna waa masalo kaloo laga qaadana weyaan marka furiinka cabdiraxmaan bin cawf wuu furay weyaan haddii carabka uu isagoo furinu dhintay sax ma ahan wuu furay kadibna wuu dhintay wuu dhintay sidaa weyaan faallaqaha albatta nacam si e, go-an ayuu furay marka labada xogno laga qaadana waxaa weeyaan qodobka koobaad naag daahir iyadoo ah oo waxaa weeyaan weliba aanan loo galmoonin furitaan aan dhicin kii sunnada ku dhacmaha amaba uur ay ahayn marka in xilliga la fura ay naagta daahir noqoto ayna aanan loo galmoonin waa qodobka koobaad qodobka labaadna ninka isagoo sakaraatulmowtki uu haayo amaba xanuun inuu dhimana ay muuqato uu haayo dhakhaatiirta ay sheegeen kansara kugu dhacay fulana kugu dhacay wahaakada qofkii wixii loo sheegay oo dee ay bannaanka taallo ay muuqato fii haalib alaxwaal ilahi wuu caafin karaa subxana wa tacaala haddii naagtu uu fura xilligaas fura haaliban ninka waa la wax lagu tuumaya inuu ka yani u diidi rabo inuu seejin rabo dhaxalkii sidaa darteed waa la xashiinaya an yucaamaluu binaqiidi qasdihi saasay culimada ay dhahaan weyaan waaya abaraani xadii saxiix weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo laba iyo lixdanaad can haabit ibn axnaf waxaa laga ninka haabit ibn axnaf la yihahdo raximahullah annahu isaga tasawaj wuxuu guursaday umma waladin naag canug u dhashay oo addoon ahayd oo licabdiraxmaan ibni zayd ibn khaaab cabdiraxmaan ibni zayd ibn khaaab naag addoon ahayd oo canug u dhashay ayaa wuxuu guursaday umwalad ayaa la yihahdaa naagta haddii marba intuu ninka guursado iyadoo addoon ah kadibna canuga u dhashay umwalad ayaa la yihahdaa lama hibeeyo lama iibiyo markuu ninka dhintana way xuroobaysaa qaala wuxuu yidhi marka haabit fadacaanii waxaa ii yeedhay cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu khaaab wiilkii u dhalay ninka la yihahda cabdiraxmaan ibnu zayd ibnu khaaab wiilkiisi yaa ii yeehay wiilkuu dhalay ayaa ii yeehay fajitu waanu imid fadahaltu caley gurigiisa ayaan usoo galay yacnii markii aad maqlay inaan gabadhii aabbihiis uu qabi jiray oo addoonta ahayd aan guursaday adeegu ii diray saau socday muxuu ahaa baralaanu iska ahay gurigaan dalaq soo dhahay faidaa fadahaltu caleyh waan u galay faidaa waaba iyadoo siyaatun jeedalla mawduucatun halkan la dhigay dhowr jeedala meesha taalla kow waidaa qaydaani min xadiidin waaba iyadoo sidoo kale laba xerag ama laba silsila oo bir ka samaysanna halka ay taallo o wa cabdaani laba adoono lahu isaga usugnaadeen ad ajlasahama u fariisiiyey oo aad oo xoog badan koleyba laba adoon asagu len meeshay fadhiyaan waa keligood qaala wuxuu yidhi alliqha fur islaanta aabbahay muxuu ahaa ama waladka u dhashay fur wailaa haddii aadan furin miya waladii allih baan ku dhaartee yuxlafu bihi lagu dhaarto hadal cajiib wa wladii yuxlafu bihi yaa lagu dhaarta alla keligii subxana watacaala wladii allih baan ku dhaartay yuxlafu bihi isaga lagu dhaartay facaltu waxaan kugu samaynaya bika adiga kada wa kada macneeda maayt saa i saasaan kugu samayn yani intaan ku xirxiro waxaanu jadalad arkaysa mxua jirkaada ku dhameeya addoommahan kugu fasax yani wuxuu dhihi karu dhahay ninkii khatar ayaa la geliyey cid u soo gurman malahanoo guri gudihiisa ku jira waa la shirqoolay waaya qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi hiya alaaqu alfan <laughs> iyo alaaqu alfan kun jeer ayay furan tahay wa kun jeer ayay furan tahay hal jeer iyo laba jeer iyo saddex jeer mahale kun jeer ayay furan tahay <laughs> ninka nafaa qabata moogta laba adoono muxuu aan ah naxaynin iyo jeedal tiro badan iyo silsilada iyo guri qifilan waa ahles mogta marka wuxuu yidhi hiya alaaqu alfan kun jeer ayaan furay qaalu fakhrajtu waa baxay waa badbaaday naftiisu la badbaaday min cindii agtiisaan ka baxay fa adragtu kadibna waxaan la kulmay cabdallaahi bni cumar waa culimada saxaabada marka cabdulahi bin cumar radi allahu taala arda cbdulahi bin cumar baan la kulmay biariiqi marka jidka maka ayaan kula kulmay fa ahbartu waxaan u sheegay biladii arrinkii kaana haday min shanii xaaladayd say ahayd iyo wixii qabsaday ayaan u sheegay fataqayada cabdulahi cabdulaahi aad buu carooday arrinkaas aad iyo aad buu u dhibsaday waynu ka carooday wa qaala wuxuu laysa daalika bialaaqin kunka ad a sheegtay iyo habkaas lagu qasbay alaaq maba aha sidiisaba wa inaha iyadana lam taxrum calayka kaa xaaraan ma ahan aaraan si ay kaaga noqon maba jirtaba farjic ilaa ahlia ee reerkaad u laaba reerkaada u noqoniyo qaal wuxuu yidhi falam tuqarirnii ima aynan ogolaanin nafsii naftayda oo arrinta iguma ay sugin xataa ataytu cabdallaahi ibna zubayr ilaa ugu imaado cabdulahi bn zubayr isna waa culimada saxabadu ka mid ahaa wa huwa cabdulahi bn zubayr yowmaydi maalinta ayada bimakata magaalada maka amiirun calayha magaalada maka ayuu jooga oo weliba amiir uu ka yahay intuu xajaaj uusan dilin weeyaan fa ahbartu waan u sheegay biladii arrinka kaana hada min shanii xaaladaydu wixii igu dhacay adi ki qaala lii cabdulahi bni cumar cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi fatwadiisana aan u sheegay qaala wuxuu yidhi faqaal lii cabdulahi bn zubayr wuxuu yidhi lam taxrum calayka xaaraam kaama ay noqonin xaaraamna kaama ahan farjic ilaa ahlik ee reerkaad u laabo wa kataba wuxuu qoray ilaa jaabir ibn aswad azuhriy nin jaabir ibnu aswad azuhri la yidhaahdo wa huwa amiiru madiinati magaalada madiina amiir ka ahaa yuu amiir ugu yahay cbdillahi bn zubayr gobnatorihiis waa yamuru wuxuu farayaa an yucaaqiba cabdallaahi bni cabdiraxmaan ibnu zayd ibn khaaab in la ciqaabo ninka wuxuu ku dhigay wuu cabsigeli mogta khatar geli ninkan in la cuquubaday wa an yukhaliya inuu muxuu ahaa u kala ama loo baneeyo bayni an yukhalla in la baneeyo bayni aniga dhexdeeda bayn ahli reerkayga dhexdanaga laga bax oo reerkayga inaan muxuu la dhaqmo lii ogolaado ayuu amar bixi waraag ku qoray qala faqadimtu lmadiinata magaalada madiina ayaan soo galay fajahazat safiyatu safiya ayaa diyaarisay imraatu cabdulahi bni cumar cabdulahi bn cumar xaaskiisa ahayd imraatii haweenaydaydi liga buriyey oo muxuu aha liga qasbaday ayay diyaarisay xataa adkhalatha calay ilaa iisoo geliso weyaan oo muxuu ahaa aroos ahaan igu keento bicilmi cabdilaahi bni cumar cabdilaahi bni cumar oo weliba arrintaa la socda uma dacuutu cabdallaahi bni umar ayaan u yeeray yowma cursi maalinta arooskaygii liwaliimatii weliimadii ayaan ugu yeeray fajaari waa ii yimid marka ninkii saa loo inta qol lagu xirta bastoolad loola baxa ama seef loola baxa ama jeedal iyo xerke loola baxo halkaan kurkaan kaa jirayna xaaskaada fur kun jaree furuntan iska bax xaaskaadana waa caadi wax kaa maqan lama arka sidaa weyaan marka haddii qasab run uu jiro weyaan laakiin islaantia kuleetiga qabata oo waxay tihi fur hal mar hadduu saa u dabagediye waxaa wey agga ay ku dhacaysaa wuxuu kule waa ay qasabtay mogta waxyaaba aan loo jooganaa jiro iska cantarbaqasha dabraan ayaa soo saara wey xadidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad can maalik waxaa laga wariyey malik ibnu anas imam dar hijra anahu malik raximah اllah balaqahu waxaa soo gaaray ana saciid ibn musayib saciid ibn musayib wa sulaymaan ibnu yasaar su'ila waxaa la weydiiyey can alaqi sakraani qofka sarkhaansan furinkiisa faqaala waxay yidhahdeen ida alaqa asakraanu qofka sarkhaansan hadduu fura jaaza alaaquhu alaaqiisa wuu bannaay wuuna soconaya weyaan wain qatala hadduu wax dilana qutila bihi qofkii aad dilay dartii ayaa loo dilaya tabaraan ayaa soo saaray marka sarkhaannimada qofka hadduu waasho waa baab kale oo isaga ma keensanin ood ilaahay mxuu ahaa xaggiis ka waasho laakiin qof isaga iswaalay war ma lahan weyaan baabu alaaqi ilmactuuh qofka caranka ah oo caranooba oo yani qofka amaba doqonooba dad waxaa jira maog tahay waalli caadina ma waalno laakiin wax uu kala ogsoyi lama arko iska socdaa qofkii dharku uu xiran yahay laakiin wax caqli ah ama wax garasho ah ama wax fahma ama haba yaraata ma wax lagu hadlaysana ma qofka mactuuhoo noocaasa furiinkiis waa sidee xadiidka laba kun afar boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan askri dowsi radi allahu taala arda rawayat islam qaala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem kullu alaaqin alaaq la arka jaa-izun wuu bannaan yahay ilaa alaaqa almactuuh qofka yacni caranka amaba ah doqonoobay eberka ah furiinkiisa mooyeene almaqluubi calaa caqlihi caqligiisa laga qaali noqday tirmid ayaa soo saaray daciifun jiddan waa daciif weeyaan marka xugunkuma qumaayo xugun kuma qumaayo weyaan baabu kinaayaati alaaq alaaqa sarbeebyaalkiisa waxyaabaha sarbeebta ah oo alaaqa aanan alaaq furiin ahayn laakiin furiin macnaheeda xambaarah ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi bakr ibni xasmin waxaa laga wariyey raximahu llah ana cumar bni cabdilcasiis raximahu llah qaala lahu wuxuu ku yidhi abu bakr ibni xasmi ayaa la weydiinayaa albattatu maa yaquulu nnaasu fiiha albatta yani goynta waa sideedaba albatta go-aan waan gooyey kelimadaas albatta af carabi ahaan waxaa weeyaan asalba sideedaba waan ku furay sideedaba asal ahaanba waan ku furay yani batta waa goyn kelimadaas marka ayuu wax ka weydiiyey albattatu kelimadaas batta la yidhahda maa yaquulu naas fiiha dadka maxay ka yidhaahdaan yani culimada maxay ka dhahaan faqaala abubakrin wuxuu yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi cumar cabdilcaiz waxaan ku yidhi kaana abaan ibnu cumaan abaan ibnu cumaan ibnu cafaan eh, raximah ullah yajcaluha mid ka yar ayuu ahay waaxidatan mid buu ka soo qaadi jiray ninka hadduu yihahdo waxaan ku furay albatta sideeda asal ahaanba waan ku furay ama sideedaba waan ku furay hadduu yidhaahdo hal baa laga soo qaadi jiray faqala cumar ibn cbdilaziz wuxuu yidhi low kaana alaaqu alaaq hadduu ahaan laha alfan kun hadduu ahaan lahaa saddex bas ma ahan hadduu xataa kun ahaan lahaa maa abqat ilbattatu batta kama soo reebteen minhaa kunkaas sheegan waxbana kama soo reebteen haddii kun dalqadood naagta lagu qabo oo hal qofka u yidhahda waan ku furay albatta u yidhahdo kunka waa israailhayan u yidhi cumar abdilaiz ayaa saa yidhi man qaala albatta ahay qofkii albatta yidhaahdo faqad rama alghaayata alquswa meesha u dambaysay yoolka u dembeeyey ama yoolka ugu sarrey ayuu gaaray weyaan oo naafic waxaa la wari mowla cabdilahi bni cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma waraxima allahu naafic kaana wuxuu ahaaday cabdulahi bn cumar yqulu mid yidha fi lkhaliyati khaliyada ereyga la yidhahdo iyo albariyati iyo ereyga bariyada la yidhahdo inahaa iyada alaau taطliiqaatin waa saddex furiin kulu waaxidatin mid la arko minhuma iyada ka mid a saddex furiin waa haddii aad khaliya anti khaliyatun adiga khaali ayaa tahay amaba anta anti bariyatu adigana beri ayaa tahay saasoo kale naam maxaa qoran aladiidan ka boodi labo kun afar boqol iyo lixdan lixdan adaan ka boodi ibn shihaab waxaa lawri maxamed ibn shihaab zuhri waa taqaana maxamed ibn shihaab zuhri hahay waa ninka tadwiinka axaadiista eh, nabigeena ugu horreyey rag diiwaangeliya ugu horreeyey biamri cumar bn cabdilcasiis ana marwan ibn akam ninka marwan ibn akam la kan waxa yaqdi mid xukuma fi ladii ninkii yualiqu furo imraatah haweenaydiisa albattata ku fura anaa alaaa taliiqaatin saddex furinayta ayuu ku xukumi jiray abaraani ee soo saaray xadiidka laba kun afar boqol iyo todoba iyo lixdanaad can naafic waxaa laga wari mowna cbdullahi bn cumar raximah llah ana cabdullahi bn cumar radi allahu tacala anhuma kaana wuxuu abdullahi bn cumar yaquul mid yihahdo fi lkhaliyati khaliyeelitaanka iwalbariyati beriyeelitaanka beriyaad iga tahay iyo khaaliyaad iga tahay ninka hadduu yihahdo hee anaha iyada alaaث taliiqaatin saddex furin inay tahay kulu waaxidati mid arko minhuma ay ka mid a anti khaliyatun hadduu ninkan naagtis ku yidhaahdo saddexu ka soo qaadi jiray anti bariyatun haddii ku yidhahdana hadduu yidhahdana saas weeyaan alfaadii kinaayadii ayaa laga hadlaya isnaadu saxiix masaaishaan marka waa masaa'il u baahan in la yar la fuguro oo aad hoos looga galo baabkoodana hadda ma joogno oo annaga dulmar iyo sharax kooban ayaa muhiima islaanta haddii lafdi lagu fura furiin sariixa oo la yidhaha anti aaliq haddii la yidhaahdo war maba jiro waa furanta ama hal ha lagu furo amaba saddex ka soo qaad ama hal ka soo qaad wahaakada ah, masalada masalo la yaqaano wa waan horan ugu hadalnay laakiin naagti haddii uu yidhaahdo waxaa weeyaan anti xuratun amaba uu yidha anti khaliyatun ama anti bariyatun ama e, muxuu ahay ilxaqii biahliki ereyadaas haddii qofka uu ku dhawaaqo isaga ayaa la weydiinayaa asalka masalada sida qaaliban ay ku ururaysa war maxaad kala dan lahayd isagaa la weydiinaya isaga marka hadduu yidhaahdan ilxaqii biahliki reerkii ka muxuu aha soo booqaan oo la dan lahaa hadduu yidhaahdo muwaafuriin allo allo may abadan ilxaqii biahliki haddii aad ula jeedo muxuu aha waan ku fureen reerkiina aad ula jeedo asaga uu yidhahdana taasumbaa laeegi qofka niyadiisumaa la eegaya wallahu aclam waayahay baabu alaaqi almucalaqi bishar furiinka shardi ku xiran ayuu baabkan u baab yahay shardiga haddii la helo furinkaas wuu dhacaya haddii aad albaabka ka baxdood furan tahay albaabka way ka baxday khalaas islaanta waa ku daysay xadiidka laba kun afar boqol iyo sideed lixdanaad can mascuud waxaa la wariye cabdullahi bn mascuud radia allahu tacala canhu fii rajulinin qaala ku yiri limraati haweenaydiisa in facalat kada wa kada arrinkaas arrinka haddii ay samayso fa hiya aaliqun iyadaa way furan tahay fatafcaluhu kadibna ay arinta fatafcaluhu kadibna islaantii arrinkaas samaysa qaal wuxuu hiya iyada waaxidatun hal laga soo qaadi wa huwa axaqu biha isaga ayaanu ku habboon inuu soo noqsado soo ceshto weyaan haweenaydiis ayaa waxuu ka kari waayey howl bannaankaay usii bixiun waa sii ordaysaa amaba waxyaaba ninkeeda uu faray oona bannaan ayuu ka kari waynaya waxaan muxuu ahaa ka joog ama waxaa samay waa abadan markaasa isagoo canaan kala dan laha wuxuu yidhi haddii aad albaabkaas ka baxdo ood subaxan dhaqaaqdo waad furanta bas waa kun jer ifur hadii aad rabto waa iska baxday dumarka waa taqaanaa ma baabkooda waa baabka sideedaba dumar saa haddaad yeesho waa lagu yeela lamaba dhahba ya sasab mooyane baabkaas yacnii qofka moogtahay wax badan wax badan caifadiyaa ka badan ilaahi subxana wa tacala wuxuu geliyey raxmad aad u badan iyo caifadda marka caifadeeda iyo caqliga marka laisbarbardhiga mararka qaar caifada ayaa dhaafi caifada ayaa dhaafi oo hormari tabiq marka kadibna albaabka fodka tiri maxaad samaynaysaa adigana ilmihii ay ku haysaa waad aad jeclayd waxaadun rabti inay kuu joogta saad yeelanaysaa indhaha ilin marsawa marka indhaha ilin marsawa maxaa kalood samayni waxaad samaynaysaa marka halbaa markay kaaga furanta haddii marka laakiin horaan aad laba usoo furtay yaa weylak adag ku taalla marka haddaad horey usoo furtay sabar jibriil allah kaa siiyo kamaa sabar jamiila allah kaa siiyo xadiidka ima bayhaqi ee soo saaray fi sunan kubra xadiidka laba kun afar boqol iyo lix sagaashanaad can ibraahim waxaa laga wariyay annaqaci fii rajulin raximah llah fii rajulin qaala wuxuu ku yidhi limraati haweenaydiisa hiya iyada aaliqun ilaa sana ilaa sanad laga gaaro xaaskaygoo laakiin marka sanad la gaaro way furan tahay nin xaaskiis ku yidhi qaala wuxuu yidhi hiya iyada imraatu haweenaydiisa yastamticu biha wuu ku raaxaysani yastamticu minha xaggeeda wuu kaga raaxaysana ilaa sanatin sanad laga gaaro marka sanad la gaarana meesha waxu yeela lama arka weyaan bayhaqi ayaa soo saaray xadiidkaas ayuu soo saaray aarkaas xadiidka laba kun afar boqol iyo toddobaatanaad can shacbi waxaa la wariyey caamir ibnu sharaxbiil weyaane fii rajuli nin oo qaala ku yidhi imraati haweenaydiisa anti aaliqun adi mid furan ayaa tahay idaa jaaa ramadaanu ramadaan hadduu yimaado bismi illaahi araxmaan iraxiim hal habeena ka harsanbe khatar wa anti adi aaliqun mid furan ayaa tahay idaa jaaa ramadaanu ramadaan hadduu yimaado qaala wuxuu yidhi hiya iyada imraatu waa haweenaydiisa yowma alaqaha maalinta uu furay xataa yajiica ramadaan ilaa ramadaan oo ka imaada marka khatar waa iska ilaaliya ramadaanka hal habeenaa ka harsan ama wax la mid a bayhaqi aa soo saaray baabu alaaq qabla nikaax ninka hadduu islaanti fura isagoon guursanin yaagu shukaansanayey marka muxuu hadal ay ku celisay waad furanta ku yidhi adig sideedaba mana u nikaaxsana waxba kama jiraan xadiidka laba kun afar boqol ko iyo toddobaatanaad can misr ibn khramat waxaa la wariyey radi allahu taala arda can nabi nabig wxu kor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa talaaqa furiin ma jira qabla nikaaxin guurka hore walaa cia xurayna ma jirto qabla milkin qofk intuusa milkanin ka hore wuuu mxuu ahaa xurayn kar lama arka marka weligaaba hadalkaas laqwi unbaa laga soo qaaday hadal macno aan lahayn canrabaqasha laga soo qaadaya ibnu maaja waa xadid xasanun saxiix weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo labayo toddobaatanaad can mucaawiyata ibn abi ciyaash can mucaawiyata ibn abi cayaash waxaa laga wariyey alansaariy radia allahu ta arda anahu isaga kaana wuxuu jaalisa mid fadhiyo maca cabdillahi ibni zubayr iyo wa caasim ibni cumar ibn khaaab ayuu la fadhiyey qala wuxu yhi fajaahuma waxa u yimid muxamed ibnu iyaas ibnu bukayr ayaa u yimid faqal wuxuu yidhi in rajulinba oo min ahbaadiyati reer baadiye ah alaqa wuxuu furay imraatu haweenaydiis talaata saddex jeer ayuu furay qabla an yadkhula biha intuusan u galmoonin ka hore famaada tarayaani maxaad arkaysaan xukunkeeda muxuu noqonaya faqaala cabdullahi bnu zubayr wuxuu yidhi ina hada alamr amarkan maa lanaa nooma sugaana fiihi isaga dhexdiisa qowlun hadal annaga arrinkan arrin aan geli karna ma hadda aan fatwoon karna ma ahan ee fadhab waxaad aaddaa ilaa cabdilaahi ibni cabaas aad iyo abu hurayrata aad fa inahumaa ayaga taragtuhumaa waxaan ugu soo tagay cinda caishata caisha ay la joogeen gurigeeda iyo meel ay la joogeen ka xalkaas u taragaas weyaan culimmada saxaabada ayuu u diray fasalhumaa weydii uma tina noo imow oo faahbirnaa noo warran wixii fatwo ah cilmiga aad ka faa'idaysata annagan aan faaidaysan noo soo sheeg kow fadahaba wuu tagay fasa'alahumaa wuu weydiiyey faqaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi liabi hurayrata wuxuu ku yidhi iftihi u fatwo yaa abu hurayrata abu hurera u fatwo faqad jaaadka mucdilatun musiibo ayaa ku imaada wax culays badan oo muxuu aha dhib miiran ayaa kuu timid fatwo adigon ka hadal faqala abu hurayrat wuxuu yidhi alwaaxidatu halka xaba tubiinuhaa baina ayay ka dhigtaa oo waxaa weeyaan naag la furay oo mxu ciddada ka baxday ka dhigaysaa waalaat saddexdana saddexna tuxarimuhaa xaran bay ka dhigaysaa xataa tankixa zawjan ilaa aynan ka guursata hayrahu isaga aanan ahayn abaraani qaala ibnu cayaash wuxuu yidhi milada waqaal ibnu cayaashin wuxuu yidhi milada ibnu cabaas cafwan waqaal ibnu cabaas cbdullahi ibn cawsan wuxuu yidhi mila dalik sidoo kale xadiidka waa xadiidun saxiix weeyaan marka masaladan waa masale marka naag aan loo galmoonin oo laakiin mehersan in la fura xukunkaas ay ku xukumeen abu hureyre iyo ninka la yidhahdo cabdullahi bn cabaas radi allahu taala anhuma baabu alaaqi liman ahada bisaaq baabun aalaaqu alaaqi furiinka waxaa iskala liman ahada bisaaqi gomada qofkii qabtay ayaa iskala furiinka nin kale ma lahan weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad ibn cabaas waxaa l bdulahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabi sal l slm radia allahu tacala canhu wa can abiih qaala wuxuu yidhi ata nabiya nabig waxa u yimid rajul nin baa u yimid faqala wuxu ya rasul rasuulka allow ina sayidii sayidkayga zawajanii wuxuu ii guuriyey amatahu addoontiisii waa nin addoon ahaa oo kadibna sayidkiisii uu u guuriyey addoontiisii ina sayidii sayidkayga oo mxuu ahaa aniga ilahaa zawajanii wuxuu u guuriyey amatahu addoontiisii wa huwa isagan yuriid wuxuu doonayaa an yufariqa baynii wa baynaha inuuna kala diro oodna kala furo ayuu rabaa qala wuxuu yidhi fasacida rasuula nabiga al ayaa koray sal l slm mimbar mimbarka ayuu koray faqala wuxuu yidhi yaa ayuha naas wardadow maa baalu axadikum midkiin xaalkiisa muxuu yahay yuzawiju u guurani cabdahu addoonkiisa amatahu addoontiisa u guurini uma intaa kadibna yuriidu dooni an yufariqa baynahum inuu kala wado inamaa in kalemana alaaqu alaaqa furiinka waxaa iskala liman akhada bisaaqi gobadda qofka qabtay ayaa iskala wey yani waxa wey ninkiun xeragga lagu xiray ayaa iskala oo wax furi kara laakiin cid kale muxuu aha ku qasbi karta lama arko weyan ibn maaja wa xadiis xasana baabun man jacala amra almar'ati biyadiha baabun man jacala qofkii yeelay amra almar'ati haweenayda arrinkeeda biyadiha gacanteeda wuxuu yidhi adiga markaad furiinka adigaan kuu gacangeliyey furiinka adigaa gacanta ku hay ka warama ninka asaga ya sheekh ah, khalaas la kala guur ninkaas wax u yeella meeshaad haba yaraatee markuu u gacan geliyey saacaddaa wixii ka dambeeya ya allah yakhlifu calayk islaan kale shukaansigeeda gal meeshaas waxba kuma yeelan waaya xaqiiqada noocaas weyaan maxaa yeele qofka dumarka ah yacni tusaale ahaan dadka ah, khibradale waa yaqaanaan haweenayda waa miskiin cawaan uyuu nabig ku tilmam sal alla alay slam naxariista ayaa aad ugu badan waxaa sidoo kale ku badan amaasadda xamaasadda markii hadda qof tusaale ahaan xaalad adag ay haysato oo ilaahay hadna badbaadiye ilahay caafimaad hana siiyo dhammaanteena yacni qof meel lug ka go oo dhiigu kadaa amaba qof meel ku suuxsan ama fulaan ay la arko ninkii naagta isla socotay isla socday ay arkaan ninki waxaa laga yaabaa caawin iyo inuu saas la cafiyo inuu iska dhaha laga yaabaa ayadana meeshay ku barooranaysaa yani waxaa laga yaabaa inay maanta qadaynin caawan cashaynin soo ma naxariista iyo xamaasadda ku jirta oo hina iska qabsataa laga yaaba lidalika qubuurta ila raacaan waxyaabaa loo diiday waxaa ka mid aha inkastoo markii dambe aan aad loogu sii dhalaalin oo lagu adkaynin siday umacadiya sheegtay radi allahu taala ardaaha marka markay isma celin karaan markay qabriga tagaan isma celin karaan markiiba ay dhawaaqayaan marka haweeneyda marka gacanta haddii marba loo geliyo bas weyaan markay xamaasaddii ay ku kacdaba waxay leedahay waxaa weeyaan toban jeer aad furan tahay wabilahi towfiiq lagu kala guur xadiid laba kun afar boqol iyo iyo afar iyo todobaatanaad can maalik ibnu anas waxaa laga wariy imaamda alhijra anahu maalik balaqahu waxaa soo gaaray ana rajula nin jaa inuu yimid ilaa cabdilahi bni cumar inuu yimid oo faqaala uu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan abihiisow inii anig jacaltu waxaan amra imra'atii haweenaydayda amarkeeda iyo furiinkeeda iyo guurkeeda fii gacanteedaan geliyey faallaqat nafsaha nafteeda ay furtay famaada taraa seed u faqaala cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi uraahu waxaan u arkaa kamaa qaalat saytiri yani inaad mxuu ahay aad kale furantiin arkaa faqaala rajul wuxuu ku yidhi laa tafcal yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan osaha yeelin oo dhankaasa la aadin mahora yeele faqaala ibn cumar cabdillahi bn cumar wuxuu yidhi ana afcalu arrinkaas ayaan yeeli sida aan ku dhawaaqi ayaan fulinaya anta facaltahu adaa yeeshay ya yadaaka awkata wafuuka nafakh dabaraani laakiin waxaa wanaagga isnaaduhu munqatic maxaa yeelay imaam maalik balaaqiisa horaan waxaan u sheegnay balaaqaadka imaam maalik oo balaqani waa ay soo gaartay uu leeyahay haddii aanan meel xiriir la helin waa daciif arrintaa ogaada inqiaaca ku jira kala go'aas daciif wa laakiin balaaqaadka imaam maalik intooda badan waa la xiriiriyey in kooban intaanan ka ahayn marka kan kuwii la xiriiriyey ma ahan laakiin xadiid kale soo socda iyo aar kale soo socda xadidka laba kun afar boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can khaarajat waxaa lagu ibni zaydin ibni haabitin anahu isaga raximah اllah kaana wxu jaalisa mid fadhiyo can zayd ibni haabit ayuu fadhiyey faataahu muxamed ibn abi catiiq baa u yimid wa caynaahu tadmacaan labadiisii indhoodna ay ilin ay ka qubanayso war adiga imtixaankan haysta arka ya imtixaan raggii dumar waa la isku imtixaamay dumarkiina waa oynayaan raggina waa oynayaan oo horaan max lisu furi faqaala zaydun zayda wuxuu yidhi maa shanuka warniga maxaa ku dar waad ilmaynaysaa faqala wuxuu yidhi malaktu waxaan u gacangeliyey imraatii haweenayda amraha furiinkeeda inuu gacangeliyey faaaaatnii waa faaruqday waa furtay ya waxaan ku yidhi furiinka iyo muxuu ahaa iyo alaaqi iyo guurki kulli adaan kuu gacangeliyey kadibna way igu dhufatay dhash faqaala lahu zayd wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa dalik arrinkaa maxaa kugu xambaaray qaal wuxu yidhi alqadar qadara igu dhacay qadar allah igu dhacay faqaala wuxuu yidhi zaydun irtajichaa irtajichaa soo cisha in shi'ta haddii adoonta fa inamaa in kalamaan hiya iyada furiinkaas waaxidatun hal unbaa laga soo qaadi wa anta amlaku biha adiga ayaana hanashada ayaa ugu habboon oo inaad labadii dambe ku dhegto adiga ayaa ku habboon waxaad yeeli marka mid unbaa kaaga furantay inti kale intay dhammaanin ka gaar weyaan waayahay abraani isnaadu saxiix weyaan baabun laysa takhyiiru alaaqan qofka hadduu khiyaargeliyo oo haweenayd u yidhaahdo ama aan ku fura ama aan ku qabo adiga ayaa khiyaar lah haddii uu ninka u yidhaahdo macnaheeda ma ahan way furanta ma aha weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can caishata waxaa lawuri zawji nebiy radi taala ardaha qaalat waxay tidhi khayaranaa rasuula nabiga laguna khiyaargeliyey calayhi salaat slaam fakhtarnaa waxaan dooran allaha laweyni wa rasul rasuulkiisa ayaan doorani falam yucadda lama tirinin daalika arrinka isaga calayna dusha naga shayan waxbana oo yacni nabigeena calayi slat slam waxaa weeyaan suurat alaaq oo iyo suurat taxriim labada suuradood waxaa weyaan aad bay uga hadleen arrimaha iyaga ah marka takhyiirka u khiyaargeliyey mxuuaha la khiyaargeliyey iyo suuradihii kaleba lagu khiyaargeliyey kore axzaab e, ha e, yani waxaa weeyaan takhyiirka isaga ah e, furiin lagama soo qaadin weyaan wa fii riwaayati lahuma riwaayadda buhari muslim mxua ku sugnaatay can masruuq ibn ajdac waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata ayaan weydiiyey masruuq ibn ajdac qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata ayaan weydiiyey can khiyarati doorimaadgelinta faqaalat waxay tihi khayarana nebiyu nabiganuuna doorimaad geliyey afa kaana alaaqan mafurinu ahaa jawaabtu maxay tahay waa maya buhaari ayaa soo saaray xadiid laba kun afar boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad can caiشhata waxaa la wariyey zawji nebiy radi allahu ta ardaha um muminiin annaha caaisha khaabat waxay u doontay calaa cabdiraxmaan ibni abi bakrin cabdiraxmaan ibn abi bakr waxay u doontay qariibatan ama quraybatan quraybata binta abi umaya allahuma sayiba naafica allahuma sayiba naafica allahuma suqya raxmata laa suqya cadaabin walaa bala'in walaa hadmin walaa haraq waaya aan ku noqoto xadiidka marka can caaishata waxaa la zawji الnabiy umi اlmu'miniin radia allahu ta an ardaha anaha caaisha khaabat waxay u doontay calaa cabdiraxmaan ibn abi bakrin cabdiraxman ibn abi bakr oo walaalkeed waxay u doontay quraybata binta abi umaya gabadha qurayba binta abi umaya la yihahda ayaa u doontay reeray intay u tagtay waxay tihi cabdiraxmaan eh, oo walaalkay ah ayaan u rabaa gabadhaas qurayba binta abi umaya fa zawajuuhu ay u guuriyeen oo doonitaanka caaisho ay doontay waa laga yeelay waa loo guuriyey wiilkii uma intaa kadib inahum ayaga catabuu way eedeeyeen calaa cabdiraxmaan mxu cabdiraxmaan ibn abibakar ayaa la eedeeyey oo inaad mxuuha eh, yacnii si fiican gabadh u dhaqanin waxay noqotaba waa la eeday wa qaalo waxay yidhahdeen maa zawajna maanan u guurin ilaa caaishata caaisha mooyaan yacni arrinkan wiilkan waxa uu sameeyey isaga waxaan wax siinay ma ahna caaisha ay ahayd saasay yidhahdeen soo ma arkin mararka qaar intuu wiil gabarh loo doono uu gabadha hadlayo kadibna la yidhahda muxuu ahaa annaga canugan ma naqaane tolkii ayaan wax siinay noo doona sidii oo kale waa u ayaa u dirtay ilaa cabdiraxmaan bay u dirtay fadakarad daalika la arrinkaas ay u sheegtay fajacala wuxuu yeelay amra quraybata gabadha qurayba arinkeeda biyadiha gacanteedu geliyey fakhtaarat zawjaha ninkeeda ayay dooratay falam yakun daalika alaaqan arrinkaa alaaq ma ahayn dabaraani waa isnaaduhu saxiix weeyaan waxaad eegta xadiid eh, saddex kun iyo lix boqol iyo toddobiiyo sagaashanaad eeg weeyaan marka naagta haddii la yidhaahdo haddaad rabto waad furant haddii aad rabtona waad joogi haddii la yidhaahdo macnaheeda ma waa la furay lagama soo qaaday lagama soo qaaday weyaan inayba tira adiga khalaas waxaan doortay inaad ifurto waa baab kale ama waan furanahay ay tira gooni baabun man khababa imra'atan haweeney qofkii dulmiyo oo ninkeedii ku diro dembiga uu leeiyuu baabkan u baabyahy arrimahaas iyaga ahna waa arrimo jiro oo aad u badan yacnii weliba waxaa aad u dhib badan tuulodhinka iyo dadka danla'aanta ma aragteen dadka meelahan ilbaxshaaraha ay soomaalida dhihi jireen mataqaana tuulodhinka iyo meelaha eh, dadka ka dhadhow iyo dadka muxuu ahaa shaqada badan aan haynin ayaa u badan dadka dadka eh, isku dulmiyo oo reeraha guryaha dumiyo magaalooyinkan weyn waa laga helaa waa jiraan arrimaha iyaga in reer degan eh, dumarkii caqliga laga xado oo la dulmiyo oo ninkeedii lagu diro oo waa dhacda qofka isaga cuqubadiisa waxaa wey waa cuqubo aad weyn reer dhan ayuu dumiyey ibliis kuwa uu muxuu ahay anta anta ule uu soo dhoweysani kuwaas waxaa weyaan gacanyaryaalkooda waa marka abaaliis nooc kastoy leeyihiin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in dad diin sheegana ama dumar ha noqdeen ama rag ha noqdeene ahowlahaas faraha ay la galaan waa arrin aad u dhib badan xaqiiqatan waxaan ku arki jiray meelaha qaar amaan ku maqli jiray in yacni gabadha haddii aanan tiim dhan ayaa jira oo hadda subabawa iyo yacni sitaakujuwa iyo tiima noocaasm halkan mxua kama jiri jirin ilahay baa naga baabiye subxana wa tacaala yacni tiimam noocaasa oo ayagan u qaabaysan inay baadaan cid kastooo aroos dhisanayso yacni cid kasta oo la dhisaa waa inay baadaan yaraddii iyo gabaatigii iyo sooriyadii iyo muxuu ahaa fadii la qaadaya iyo wixii o dhan intii ayaga in la siiyo waa laazim intii gabadhii reer mxuu ay ka dhalatay la siinaayey intii in leeg waa in ayaga la siiyo waa tiim dhan oo wiilal iyo gabdhe isku xihan iyo dumar iyo waxaa isku xihan marka yani waxay yidhahdaan ey bay kaa tahay ay soo gaabiyeen eykaata waa inaad eykaata bixiso markaad diyaariso muxuua boqol kun ama laba boqoloo kun aad u diyaariso eh, inaad eh, reerkii gabadha ay ka lalataad siiso waa ina intiin aad diyaariso inaad muxuu ahaa moryaantan iyo kuwan muxuu ahaa eykaataha la baxay aad siiso imtixaan waa sheekh xaqiiqatan yani waa wax imtixaan baabka isaga u jira tuulooyinka iyo meelaha qaar u ka jira marka waxaad yeelaysaan Eh, qofkii ilaahay uu ku imtixaamo tulooyinka qaar inuu tago ood guursado damca lacagahaas iyagaas ka diyaariya baadda ya meel ka jiraan lakiin waxaa weya qaarna waa muuqdaan qaarna waa qarsoon yihin waaya laakiin kuwa ayaga ay kaa taal oo eh, north eastern meelo ka mid ay ka jiraan waayahay marka eh, laakiin laakiin kolleyba qolyaha iyaga ah waa qolyo yacni waciidka ku soo arooray iyo xaaladooda aada la yaabays yacni nacam waaya xadiidka laba kun afar boqol iyo sideed iyo todobaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tan arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slam man khababa qofkii eh, isku fidneeyo oo fasaadiyo zawjata imri'in man khababa qofkii eh, fasaadiyo amaba eh, dhakro oo caqliga ka xada zawjata imri'in nin xaaskii ow mamluukahu ama qofkii isaga u milkiyey caqliga ka xada oo ka ama ku fasaadiyo falaysa mina anaga nagama mid maahnu nabiga sal slm yani anaga isku baab ma hayno isaga jid kale ayuu hayaa anaga jid kalean hayno abu daawuud wa fii riwaayati laysa ma ahaanin mina anaga man khababa imra'atan haweeney qofkii ka ama ku fasaadiya zawjiha ninkeeda aw cabdan adoon calaa sayidi sayidkiisa xadiidku xadiis saxiix weeyaan baabu rajcati ninka inuu xaaj kusoo noqdo iwalishaadi inuu marqaatigeliya calayha ayuu baabkan u baab yahay dusheeda xadidka laba kun afar boqol iyo sagaaliy todobaatanaad can cumar waxaa laga wariyey ibn khaaab radi allahu taala arda ana rasul rasulk al sl slm alaqa wuxuu furay xafsata xafsa binti cumar ayuu furay uma raajacahu wuu soo noqsaday abu daawuud nasaa-i ibni maaja daarimi waa xadiid saxiixa xadidka laba kun afar boqol iyo sideetanaad can cimran bn xuseen waxaa laga wariyey radi allahu taala arda anhu cimraan bn xuseen su-ila waxaa wax laga weydiiyey can rajulin ba wax laga weydiiyey yualiqu fura imraatahu hooynaydiisa uma yaqacu biha kadibna u galmoodo yani wuu furayaa wuuu ku furay mxuu ahaa hal alaaquu ku furay kadibna uu galmoona ama laba alaaq walam yushid aanan maqraat gelinin calaa alaaqiha furinkeedii walaa calaa rajcatiha soo coshigeedii faqala wuxu yidhi allaqta waad furtay likayri sunnatin sunna adoon waafaqsanayn sunnalaan ayaad gabadhi furtay oo ariiqii la rabay maadan marin waraajacta waad soo coshatay likayri sunnatin ariiqii io sunnada nabigeenna midaan ahayn waad ku soo noqsatay ashid marqaatigeli calaa alaaqika furinkaada calaa alaaqiha furiinkeeda iyo calaa rajcatiha iyo soo ceshigeedii walaa tacud warka aad samaysay arrinta aad samaysayna dhaqankaasna ha ku noqonin abu daawud ibn maaja xadiis saxiix weeyaan marka asal ahaan marka wax la guursanaa waa la marqaadgelina markii lasoo muxuu ahaa la furana waa la marqaadgelina markii lasoo ceshaana waa la marqaadgelina laakiin guurka waa laazim in shahaado la sameeyo laakiin furiinka iyo waxaa weeyaan soo ceshiga laazin ma ahan laakiin sida fiican waa in la markhaatigeliyo weyaan baabu nafaqati wa sukna almualaqa alaaa naag saddexda lagu furay nafaqadeeda iyo deegaanka meesha ay degi lahayd ayuu baabkan u baabiya xadiidka laba kun afar boqol iyo kow i sideetanaad can faatimata binti qays xukunka waxaa weeyaan naagta haddii marba saddex lagu furo wax nafaqa ah ama sukno ay leeda lama arka weyaan macruufka iyo wanaagga waa baab kale xadiidka laba kun afar boqol iyo kow i sideetanaad can faatimata binti qays waxaa la wariyey radi allahu ta ardaha ana abaa camr ibnu xafsin ninkaa la yidhaahdo allaqaha wuu furay albatata si go-an buu u furay yani khalaas saddexdii ayuu ku furay wa huwa qaa'ibun isagoo weliba maqan fa arsala ilayha wakiiluhu wakiilkiisa wuxuu usoo diray bishaciirin qamadi ayuu usoo diray cun ahaana fa sakhitathu arrinkii ay nacday yani qamadi ahaantiis ay nacday ama wax yar inuu yahay nacday kale waxaa laga yaabaa inuu famaticuuhanadii tamtiicii iyo muxuu ahaa uraaxayntii ama waxsiintii inaad intaad qamadii yar usoo dhiibay qamadii wixii nacday marka way diiday fa qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay maalaki adiga kuma sugnan laka adiga wallahi baan ku dhaartay maalaki adiga kuma sugnan calaynaa dusha naga min shayin waxba naguma lihid bilaashan aniga ixsaan baan kugu keenay mooyane maadaama saddex lagugu furay waxba naguma lihid fajaءat rasul lahi ba u timi sal slm fadakara dalika la arrinkaas ay u sheegtay faqal wuxu laysa laki adiga kuma sugan caleyhi dushiisa nafaqatu nafaqa kuma lihid meher waad ku leedahay eh, tamtiic iyo muxuu ahaa inuu xoolo kale ku siiya oo muxuu ahaa famaticuhunna waad ku leedahay laakiin nafaqo kuma fa amaraha nabigu wuxuu faray an tactada inay ciddada ku tirsato fii beyti ummi shariik haweenayda ummi shariik la yihahdo gurigeeda inay ciddo ku tirsato ayaad nabiga faray uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi tilka taa iyada imra'atun waa haweeney yakhshaaha asxaabii saxaabadayda u tago oo meesheeda muxuu ahaa cunno u doonto oo qof waxay ahayd muxsinadda oo saxaabadii ay mxuu ahay ka soo cunteeyaan ictadii ku cido tirso cinda eh, bni ummi maktuum cabdulahi bni ummi maktuum agtiisa ciddada kusoo tirso fa inahu isaga rajulu waa oo acmaa indhoolo ah tadciina iyaabaki dharkaada ayaad iska dhiganaysaa dhulka oo xijaabka iska dhigaysaa isagana kuma arkay abcan waidaa xalalti haddii aad xalaal noqotana ood muxuu ahaa ciddadii ku dhammaata faadininii isogeysi faadininii iso ogeysii weyaan qaalat waxay tihi falamaa xalaltu markaan xalaal noqday oo in lii guursada aan diyaar u noqday oo ciddada iga dhammaatay dakartu lahu waan u sheegay dakartu waan u sheegay lahu nabiga waxaan u sheegay ana mucaawiyata bin abi sufyaan mucaawiya bin abi sufyaan qaal muminiin iyo wa abaajahmin abaajahmi ninka la yihahda khatabaani labadaba inay soo dooneen inay soo dooneen ayaa muxuu sheegay faqala rasul lah wuxu yir sal slam ama abu jahmin ninka abu jahmi la yihahda miya ama abu jahmin abu jahmiya falaa yadacu ma dhiga casaahu ushiisa can aatiqi qoortka ma dhigo waa nin safar badan ama nin dumar garaaca weeyaan wa ama mucaawiyata mucaawiya fasuluukun waa shiid waa shiid dhallinyaradaad ahaad moogta yacni wax uu gacanta ku haaya lama arko wayaan bilba kuma heli karo kow laa maala lahu maal ma lahan inkixi waxaad guursataa usaamata bni zayd usaama bni zayd guursa fa karihtu waa nacay maxaa yeelay sababta nin madow ayuu ahaa aabihin wax kale ku nacday ama addoonnimuu soo maray aabbihiisa muxuu ahaa addoon ahaan jiray uma qaala wuxuu yidhi ankixii guursa fanakaxtu waan guursaday fajacala allahu fiihi khayra ilaahay khayr buu i yeelay khayr badan waqtabadtu weliba waa ligu jantayo yacnii nin walba wuxuu dha alla gabadhii faadimi aheed faadim binta qays wanaagga ay la kulantay naag walba inay arrintii ay damacdo oo muxuu ahaa wanaaggii aan helay ikhtibaad iyo jamasho ayaa ka dhacday weyaan muslim ayaa soo saaray xadiidkaas wafii riwaayati riwaayad qaalat waxay tidhi allaqanii zawji ninkayba i furay alaaan bu igu furay faaradtu waxaan doonaa nuqlata inaan guura faataytu nabiy nabiga yimi sal slam faqal wuxu yidhi intaqilii u guur ilaa beyti ibni camiki in adeerkaa gurigiisa camar ibnu umu maktuum cabdullahi ibnu maktuum aan dhihi jiray labadaba magac buu leeyahay factadii cindahu agtiisa ku cidatirso amaba wuxuu lashay cabdulahi bin muxuu ahaa waa cabdulahi ibnu maktuum laftirkiisi cabdulahi ibnu maktuum laftiisi waa wفii riwaayati faqala sal sl wuxuu yidhi laa nafaqata laki nafaqa ma lihid walaa sukna deegaana ma lihid wafii riwaayatin qaalat waxay tihi طalaqanii bacli ninka yaa furay alaaa saddex bigu furay faadina linabi nabig wuxuu idmay sal l slm an actada inaan ku cudtirsado fii ahli reerkayga weyaan isagana ahlkiisu kamid yahay reerkuu ka mid yahay ninka m maktuum waa yahay ku darna hada wallah aclam wsal اllah wslm ala rsul mustf